alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed sheekhu wuxuu baabaystay sharafu ahli اlxadiid ahluxadiidka sharaftooda ayuu baabaystay sharafta ay leeyihiin xadiidka sagaalaad can اlmugiiraةi bni shucba waxaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo ka soo wariyeen can mugiirati bni shucba radia allahu tacaala canh can الnabiy salى اllahu alayh wasalam mugiirana uu nebiga ka wariyey qaala inuu nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam laa tazaalu طaa'ifaة min ummati daahiriina laa tazaalu kama suulayso kama baxayso ee way ahaanaysaa daa'ifatun koox min ummatii ummaddayda ka midi baa nebigu yihi salى اllahu alayh wasalam daahiriina inay yihiin qaar ku qaalib oo ku gacan sarreeya xaqa xataa yaatiyahum amru ullah ilaa uu imanaayo amarka ilaahay wa hum daahiruuna iyagoo haalib oo gacan sarreeya uu u imanaayo rawaha albukhaariyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari muslim laftiisuna xadiiska waa soo wariyey marka bukhaari iyo muslim waa isku raacsan yihiin min xadiisi mugiira marka waxaa fiicnay sheekhu siduu axaadiista kaleba u lahaa rawahu bukhaariy wa muslimun in labadaba isku daro saraxa jamaahiiru ahlicilmi waxay caddeeyeen culamada badankoodu annahum ahlu lxadiis daa'ifada xaqa ku daahirkae ku qaalibka ah inay yihiin ahlulxadiidka ay yihiin kuwa xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam u ehelka xadiidkani waa xadiis saxiixa waana xadiis mutawaatir ah saxaabo fara badan baa laga soo wariyey sheekhu lalbani xadiidkan waxa uu soo arooriyey sagaal saxaabi oo sagaal kuba xadiidkaa soo wariyey saliim alhilaali oo ardaygii sheekh albaani ah xafidahu llah isaguna waxa uu soo arooriyey afar iyo toban saxaabi oo xadiidkan soo wariyey yacni shan saxaabi oo kale ku ziyaadiyey intii uu markaa sheekh albaani soo arooriyey yani markuu sii baxsiyey sii baadhay waxa uu helay zawaaid saas aawadee xadiiskan waa xadiis mutawaatira bacdi intaa ka badan kas eh, ka soo arooriyeyna waa jiraan saxaaba ka badan kaso ka sheegayna waa jiraan marka waa xadiis mutawaatira macna ahaan wuxuu tilmaamayaa in daa'ifada xaqa ku sugan ee haalibka ku ahi mar walba jirayso inay mar walba jiraysana waxaa laga qaadanayaa laa tazaalu waatay culammadu yidhahdaan nafyu nafyi isbaatun hadal la nafiyey oo la diiday haddii lasii nafiyo wuxuu noqonayaa sugis la sugay buu noqonayaa laba nafyi markay iska daba dhacaan diidmo diidmo ka daba dhacdo waxau noqonayaa musbat buu noqonayaa laa tazaalu labada nafyi halkay ku jiraan zaala yazaalu ayaa waxay leedahay macno nafyi xagga macnahay nafyi ka tahay siiqada ama odhaahda ha u ekaato ficil musbata oo la sugayo laakiin macnaheeda wuxuu yahay nafyi oo zaala yazaalu waa zuulayaa bay markaa noqonaysa yacni shaygu hadduu zuulana yacni nafyi baa xagga macnaha u ka yahay marka laa tazaalu kama zuulayso kama baxayso ee way ahaanaysaa ayaa loo jeedaa طaa'ifatu min ummati ظaahiriina xataa yaatiyahum amr اllahi wahum wahum ظaahiruuna riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray laa tazaalu طaa'ifatu min ummati ظaahiriina calى اlxaq laa yadurhm man khadlhm wala man khaalafahum xataa yaatiya amr اllahi wahum calى dalik kama baxayso way ahaanaysaa koox ummaddayda ka midi inay xaqa haalib ku tahay kooxdaasoo laa yaduruhum man khadalahum aanu waxba yeelaynin aanu waxba dhibaataynaynin ciddii hoojiso u gargaari weyda walaa man khaalafahum iyo ciddii khilaaftaatoonna xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik sheekhulislaam ibnu taymiya waxa uu yihi xadiidkani ummadda waxa uu qaybiyey saddex qaybood daa'ifa muxiqa mansuura daa'ifo muxiqa oo xaqa ku sugan mansuurana ah oo xaqa loogu gargaaraayo qolada labaad waa daa'ifa mukhadila waa daa'ifo xaqii garanaysa xaqa si ha garatee xaqa uma gargaarayso umana nusraynayso ahlulxaqa way hoojisay oo garabkoodii waa ka baxday wuxuu ka qaatay laa yaduruhum man khadalahum marka waa qolo xaqii garanaysa haddana xaqa aan u nusraynin u gargaarayn ahluxaqana aan u gargaarayn kuwaasna mukhadila la yidhaahdaa ama khaadil daaifa khaadila qolada saddexaad waa daaifa mubdila mukhaalifa lilxaq waa kuwa iyagu bail u saaxiibo xaqaba khilaafsan walaa man khaalafahum buu ka qaatay marka saddexdaa daa'ifa xadiidku u qaybiyey ummadda markaa ruuxu ha isqiyaaso bal saddexda qoladu ku dhacayo yani waxa weeye ma xaqa kuwa u gargaaraya ee xaqii garanaya ayuu noqonaya mise kuwa xaqa garanaya xaqa ka aamusaya qarinayuu noqonaya ama talbiiska samaynaya mise kuwa xaqaba khilaafayuu noqonaya jacalana allahu min almuxiqiina almuhtadiin amin culamo badani waxay ku fasireen waxay ku fasireen xadiiskan in looga jeedo daa'ifadan ahlulxadiiska in loo jeedo waxaa ka mid a a'imada sidaa ku fasiray imaam axmed ibnu xambal raximah llah oo waxa uu yidhi waa ahlulxadiiska waxaa ka mid a bukhaari waa ahlucilmi bilaathaar buu yidhi waa kuwa aathaarta markaysaga iyo axaadiista markaa aqoonta u leh yaqaan ee bimacnaa raacayuu ujeedaa waxaa ka mid a ah yaziid ibnu haaruun waxaa ka mid a ah aimo kaloo badan ahlu xadiiskana muraadka looga jeedaa ma aha muxadisiintoo keliya lagama wado shaki kuma sugna muxadisiinta ciddii aan inxiraaf ku dhicin inay ru'uusu taa'ifati almansuura ay yihiin ciddii qumani shaki kuma sugna laakiin keligood ma aha iyagu daa'ifa mansuura keligood daa'ifa mansuura ma aha ee ahlulxadiis waagaa waxaa loo isticmaali jiray waa bimacnaa ahlulahar oo dadka waxaa jiray qaarna waxay ahaayeen ahlura'yi qaarna waxay ahaayeen ahlulxadiis marka cidda xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ictinaaga ku samaysa ku samaysa ee yacni ku camalfalkiisa iyo raacitaankiisa ku dadaalista badan yacni ciddaas ayaa loo jeeday ciddaas ayaa loo jeeday saas aawadeed qaadi ciyaad markuu fasirayey hadallada ay culammadu yidhahdeen ahlu xadiis waxa uu yihi qaadi ciyaad raximah اllah araada ahla الsunati waman yactaqidu muctaqada ahli اlxadiis wuxuu u jeedaa ahlu sunnaha iyo kuwa caqiidada ahluxadiidka ictiqaadsan buu ahluxadiidka uga jeedaa qaadi ciyaad waxau dhintay shan boqol iyo afar iyo afartan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay marka wuxuu tilmaamayaa muraadkay culammadu uga jeedaan ahlu xadiidka iyo ahlu inay isku mid tahay oo ictiqaadkii ahluxadiidka cidda ictiqaadsan inay ahlulxadiis tahay ayuu tilmaamaya shaikhu islaam ibnu taymiya isaguna majmuuc fataawahaada waxuu ku tilmaamayaa mujaladka afraad ahlu xadiidka in looga jeedo cidda xadiidka u dhowaanshaha badan ku camalfalkiisa iyo raacitaankiisa iyo qaadashadiis haddii taasi ay u raacdo riwaayo iyo diraayo gaara inuu leeyahayna waa ka sii fiicanta marka wuxuu tilmaamayaa cidda axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam qaadanayse xujaysanayse ku camal falayse aan qowl kale qowlka rasuulka sala allahu alayh wasalam hadal kaleoo bashar yidhi aan hormarinayn oo xadiiska nebiga ka hormarinaynin inay ahluxadiisku ciddaas tahay ayaa laga tilmaamaya saas aawadeed halkaa waxaa ka muuqanaysa cidda axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam marka loo sheego aan dheg jaraq u siinaynin ee taqliid acmaa kudayasho indhala la imanaya inayna ahlu xadiidka ka mid ahayn kuway culammadu sheegayaanna aynay ahayn yacni ariiqada ay ku sugan yihiinna waxa weye waa dalaal ruux hadduu yidhaahdo anigu imaam hebel ama sheekh hebel ama madhaba hebel baan qallitaa ama daa'ifa heblaayo ayaan markaa anigu yacni markaa aqbalaa waxay sheegto marka haddaad boqol xadiis ii keento oo aan sheikh hebel odhan anigu yeeli maayo ruuxa caynkaasi wuxuu ku sugan yahay dalaal baadi buu ku sugan yahay waddadii ahlusunna waljamacana waa ka inxiraafay walow ahlusunna waljamaca ba ha sheegtee ahlu sunna waljamacaba ha sheegtee waayo waxaa waajiba aqwaasha culamada waa inaan guluwi lagu samayn oo lagu talax tegin waayo caalimka ama imaamku mahma balaga cilmuh qowlkiisu wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaab si kastoo cilmigiisu u bato wuxuu hadalkiisu dhex yaallaa inuu saxmo oo sawaab noqdo iyo inuu halad noqdo siduu nebiguba yidhi salى اllahu alayh wasalam ida xakama alxaakimu faاjtahada huma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faاjtahada faأkhطأa falahu ajrun hadduu xaakimku dadaalo oo ijtihaado xaakimkii caalimka ahaa ee xaddulijtihaad gaadhay hadduu ijtihaado dadaalo oo u dabeedna wax xukumo wuxuu nebigu u qaybiyey salى اllahu alayh wasalam laba qaybood inuu sida sawaabkee saxda ah xukumo iyo inuu si qalada oo khata'a ah xukumo idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan marka markuu intuu dadaalo xaqiina haleelo laba ajar buu helayaa baa nebigu yihi sala allahu labada ajar wuxuu ku helayaa ajrun cala ijtihaadih wa ajrun cala isaabatihi cala alxaq lilxaq ajar wuxuu ku helayaa dadaalkiisu xaqa ku dadaalay ajarna wuxuu ku helayaa isaabada uu xaq asiibay haleelay ayuu ku helaya hadduu laakiin intuu dadaalo ijtihaado caalimkii ama qaadigii ou xaqii ku dadaalo laakiin xaqii uu seego ou khata'o marka wuxuu leeyahay hal ajar halkaa ajar wuxuu ku helayaa calaa ijtihaadi la calaa khata'i waxaa lagu ajar siinayaa ma aha khaladka uu khaldamay ee waxaa lagu ajar siinayaa waa dadaalka uu xaqa ku dadaalayey ee uu niyaystay ee uu ijtihaadka la yimi ijtihaadkaa lagu ajar siinaya xadiiska rawaahu shaykhan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi camri bn alcaas marka maadaama caalimka hadalkiisa uu kala dhex yaallo khata iyo sawaab oo inuu saxmo iyo inuu qaldamo mid waliba ay ka suuragal tahay waanu caalimku macsuum ahayn meesha kuma jirto in waxa weeye la yidhaahdo hadalka sheekh hebel ama imaam hebel mooyaane wax kaleba i mari maayaan caalimku doona ha noqdo yani ha noqdo shaafici ama malik ama axmed ama abu xaniifa ama gayruhum ha noqdo marka culamadii ka horeysay saxaabo iyo taabiciinba lahayd ama ha ahaado culammadii ka dambaysay yacni waxa weeye waa in markaa ruuxu caalimka markaisaga hadalkiisa waa inaanu xujo ka dhigan yacni markaa mahma balaga cilmu hadduu yidhaahdo shiikhu haduu ruuxu yidhaahdo yacni markaa aniga nawowi wax yidha wuxuu yidhi mooyaane wax kaleba imari maayaan ama yani nawowin baa iska qalidanaya ya wuxuu noqonayaa arrinka noocaasi mid kalad ah wakada hadduu yidhaahdo aniga waxa ibnu taymiya yidhaahdo mooya wax kaleba i mari maayaan iyaduna waa la mid hadduu yidhaahdo waxa albani yidhaahdo mooye wax kale i maayaan waa la mid hadduu yidhaahdo waxa ibnu baaz yidhaahdo mooye wax kale i maayaan waa la mid wahaa kada caalimku ha ahaado culamadii hore mutaqadimiinta ahayd ama ha ahaado culamada mutaakhiriinta ah ama ha noqdo culamada mucaasiriinta ah ee casriga joogta yacni waxa weeye caalim kasta qowlkiisu wuxuu u baahan yahay eh, in marka adilo loo raadiyo aqwaalu ahli اlcilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha waa qaacida sharciya صaxiixa aqwaasha culamada yaga xujo iyo loo raadiyaa laakiin iyaga lama xujaysto iyaga lama xujaysto marka waxaa taqliid acmaa waa in la iska ilaaliyaa taqliid acmaa waa in la iska ilaaliyaa culammada hadalkooda inuu ictibaar leeyihiin oo la raacayo yacni waxa waa jirtaa laakiin wixii khataeedu caddaaday culammadu markaysaa waxay isku khilaafaan ila khata iyo sawaab baa marka ka suuragal ahee waa in markaysa marka aan la raacin cidnaba aan lagu raacin qowlkii markaysa markaa khaladana waa in la radiyaa ciddii doontaa ha tidhaahdo ciddii doontaa ha tidhaahdo maanta waxa weeye shabaabka qaarkood yacni markaa bacdu alaba haddii waxa weeye la yidhaahdo caalim mucaasiriinta ka mida culamada mucaasiriinta ah ra'yigiisa haddii markaysaga markaa daalib kale inkiro oo uu yidhaahdo markaysagaa ra'yigaasi waa kalad oo mukhaalif likada waxaa laga yaabaa markaysagaa dadka qaarkood inay u qaataan in arrinka noocaasi ay tahay mid kalad ah aan sax ahayn oo culammadii meel lagaga dhacayo laakiin waxa weeye haddii la yidhaahdo shaafici hadalkiisaasi waa qalad mas'alada uu caynkaa iyo caynkaasa ka yidhi oo markaysa marka waxa weye sax ma aha waxayna sax ku ahayn saa iyo saas oo salaatu lwasطa inuu marka waxawa yidhi waa yani casarka ma aha waxa weeye waa qalad oo waxay qalad ku tahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay ama ninku inantiisii yacni markaa zinada ku dhalatay oo biyihiisii laga abuuray laakiin nasab sharciya aan u ahayn inuu guursado yacni markaa halkuu yidhi waxa weeye waa karaahiyo shaaficiyaduna ku xambaareen karahatu tanziih ay yidhahdeen waa bannaan tahay waa khalad haddii la yidhaahdo waxa weeye arrinkaas taas iyo waxyaalaha lamidkaa ah lama dhibsanaayo loomana arkayo arrin qalada arrin qalada looma arkayo marka sidaan taa loogu arkayn waa in caalim kasta qowlkiisu inuu yahay mawdic yacni markaa mid la aqbali karo ama la radin karo waa in la ogaadaa waxyaalaha culammadu ay isku khilaafeen ama waxay ku ijmaacaan wa cala alra'si waalcayn waayo xaq waxaan ahayn ma noqdo laakiin waxyaalaha isku khilaafaan xaqi wuxuu dhex yaallaa culamada ahlu sunnaha inuu wada seegaano ma suuragal aha haddii waxa weeye caalim culammada sunnada ka midii uu qaldamo culamada kale ee sunnada ayaa marka markaysagaa sawaabkiiyo saxda marka isagaa sheegaysa marka waxa weeye marka caalimkaa la khilaafo culamada kale ahlu sunna ee khilaafsan ayaa marka isagaa lagu waafaqaya lagu raacaya marka qaacidadan ah, aqwaalu ahli lcilmi yuxtaju laha walakin laa yuxtaju biha waxaa loo daliishanayaa adilada sharciga mislu qowlihi tacaala fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir ilahay waxau yidhi haddaad shay isku khilaaftaan waxaa u celisaan ilaah iyo rasuulkiisa u celiya bimacnaa kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam u celiyey yacni sidaas yada ah ayuu marka ilaahay yidhi marka marka culamadii iskhilaafto waxa weeye qowlka kitaabka iyo sunnada ugu dhowaanshaha badan in la qaato ayaa marka isaga waajiba almuhim xadiidkan markaa waxaa laga tilmaamayaa ahlu sunnaha iyo طaa'ifa almansuura waa isku macne alfirqa annaajiya iyo alطaa'ifa almansuura iyo ahlu اlahar iyo ahlu اlxadiid kulu dalika waxa weye waa bimacna iyo atbaaci salaf yani kuwii salafka raacayey kulu dalika waa erayo yani saynu horeba usoo sheegnay alfaadu kala duwan tahay lakiin macnuhu isku mid yahay macnuhu isku mid yahay bacdi baa waxay yidhaahdeen mucaasiriinta ka mida daa'ifa almansuura iyo firqa annaajiya waa kala gaar waa kala laba qolo laakiin qowlka noocaasi waa qowl baatil ah oo ansax ahayn culamada ahlu sunnana waxay qabeen inay isku mid yihiin oo waxa weeye kala gaar inay yihiin markaysa waxa may qabin waana nasgarayeen arrinka noocaasa ahlu cilmiga qaarkoodna kutubbaabay ka qoreen ay ku caddaynayaan in ahlu in in waxaan u jeedaa almansuura iyo alfirqa annaajiya inay isku mid yihiin yacni markaa kutub laga qorayna waa jiraan mawduuca caynkaas marka almuhim yacni xadiiska sidaas iyada ah ayuu marka ka tilmaamayaa oo ka warramayaa sharafta ay leeyihiin ahlulxadiiska ama ahlulasarku ay leeyihiin ciddii markaa xadiis walow haba u ehlahaato oo xadiiska haba taqaane laakiin xadiiska aan raacaynin ama hawadiisa ka hormarinaya ama mashaayiku qallidanaya ka hormarinaya ama qiyaasyo baatila isticmaalaya ama tasawufaad iyo ashyaa iyo khuraafaad la imanaya xadiiskii laakiin aqoon u leh yacni markaa ma soo gelaayo ahluxadiiskaay culammadu sheegayaan ahluxadiiskaay culammadu sheegayaan ma soo gelaayo waxaynu garan karaa yacni mashaayikhda qaarkood oo xadiiska marka isagaa dira yacni aqoon u lahaa ayaa jiray haddana xadiiskii marka markaysaga aan raacin oo markaa ka weecda ayaa jiray marka kuwa noocaas oo kale ah laguma ictibaarinayo oo laga yaabo markaysaa markaa firaq yacni qaldan inay ictiqaadkooda marka markaysaga markaa raaceen oo ay marka markaysaga waxooda u weecdeen taasna markaa tusaalayaal badan baa laga tusaalayn karaa oo markaysa marka waxaan yani loo helaya yani loo helayaa yani marka aad iyo aad maana ama tasawuf ku sugan yahay oo suufiye ah ama ashaaciro ah ama markaysa marka waxaan yani madaahib kale oo kasii daran marka ku sugan yani waxa weeye kuwa noocaas oo kale ah lama ictibaarinayo in ahlxadiid ka mid yihiin lama ictibaarinayo marka sidaas iyadaa weeye daahiriina cala alxaq marka laga la sheegaayo waxaa looga jeedaa waxay haalib ku yihiin mar xagga gacantiyo awoodda marna waxay haalib ku yihiin oo ku gacan sarreeyaan xagga xujada iyo bayaanka yani labada mid walba waa dhacdaa yani waktiyada qaarkood waxaa laga yaabaa in laga awood badan yahay laakiin yani xagga xujada iyo daliilka iyo dooda ay iyagu ku gacan sareeyaan laakiin xagga tamarta laga tamar badan yahay waxaynu ogsoonnahay imaam axmed ibnu xambal waktigu noolaa waa la dhibaateeyey waa la xidhay waa la garaacay yani waxa weeye awooddii yani xilliyada qaarkooda uu noolaa waxay gacanta ugu jirtay yacni cid markaysaga lunsan oo ninkii marka qaadiga ahaa aynu soo sheegnay axmed ibn abi du'aad ee muctaziliga ahaa ayaa markaysagaa qadaaga haystay oo awooddii markaysaga marka gacanta ugu jirtay oo wasiir uu noqday yacni boqorkii boqorkiina ictiqaadkiisii xumaa ka dhaadhiciyey marka waa la dhibaataynayey imaam axmed ibnu xambal oo imaam ahli sunnati waljamacati ah yacni dhibaata ayaa lagu hayay waa la xidhayey waa la garaacayey marka laakiin xujadii haalib buu ku ahaa marka daahiriina cala alxaq mar waxay noqon kartaa xagga xujada iyo bayaankii iyo marna waxay noqon kartaa xagga yani marka awooda gacanta in markaysaga looga jeedo marka xagga xujada in haalib lagu yahay mar walba waa jiraysaa laakiin xagga yani gacanta waktiyada qaarkoodna waa jiraysaa in haalib lagu yahay waktiyada qaarna ma jirayso hadday cidi isku magacowdo ahlulxadiis oo laakiin xadiidkii ay ka inxiraafto oo ictiqaadkii ahlusunna waljamaca ay ka inxiraafto ma noqonayso sharaftan markaysagaa ma helayso sharaftan ma helayso waxaynu ogsoonnahay kuwii xaramka galay markii ay ahayd kun iyo afar boqol hijiriyadu juhaymaan iyo asxaabtiisu waxay la baxeen ahlulxadiis bay la baxeen ahlulxadiis ayay la baxeen dacwona waa wadeen ahlulxadiis bayna isku magacaabeen markii dambe arrinkoodu wuxuu ku dambeeyey inay xaramkii intay galaan yacni muslimiintii ku laayaan beydkii ilaahay cibaadadii iyo tawaafkii ka cadilaan oo ka madhnaysiyaan muddo afar iyo toban maalmood ah yacni waxa weeye dad fara badan marka oo macsuumiinina ay ku laayaan oo shacab iyo askar intaba marka isagaa leh waa juhaymaan waa asxaabu waa la garanaya siddeetankii bay dhacday kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii marka taariikhda faranjiga lagu tiriyo ama taarikhda kristaanka marka lagu tiriyo taarikhda islaamka marka lagu tiriyana kun iyo afar boqol markay hijriyadu ahayd ayay markaa dhacday waxaana culammadu fatwoodeen nimanka noocaas inay khawaarij yihiin ayay fatwoodeen markii dambena waxay ku xukumeen ahlucilmigu in wixii laga qabtay in la dilaa ay waajib tahay saas iyadaa bay fatwoodeen waxayna nimankaasi la baxeen yacni marka ahlulxadiis waxayna muujisanayeen wanaag iyo khayr ayay marka markaysagaa muujisanayeen dadka markay waxooda ugu yeedhayaan waxna waa qarsanayeen waxna waa muujisanayeen waxa markaa yacni xun ee ay wataane maqaasidda xun waa qarsanayeen muuqaalkana waxay muujinayeen inay wanaag marka isagaa doonayaan magacaas sharafta leh oo wanaagsanna waa isku magacaabeen markaasay odhan jireen marka isagaa dadka haddii shaki nagaga kaa sugan yahay waxaadna weydiisaa sheekh ibnu baaz iyo culamada la midka ah markaasaa la yaa sheekh ka warran ahlulxadiisku say yihiin yaani waxa wey markaasuu yidhaha laa naclamu fiihim ilaa khayra yani qaybka shiiku ma oga waxa quluubtooda ku suganna kama warqabo waxay qarsanayaan iyo waxay wataanna ma oga wixii uga daahiray ayuu markaysa markaa ku xukumayey markaasuu yidhahdaa laa naclamu fiihim ilaa khayraa waxaan khayr ahayn kama ogin dad badan baa raacay oo ku kedsoomay dabadeedna waxay faleen waxay faleen bay faleen yani culamadana waa isku dhedhejin jireen weliba oo waxa weeye hadday markaa tahay yani marka albani iyo ibnu baz iyo muqbil iyo culamada la midka waa isku dhedhejin jireen waxbay markaysagaa ka dhigan jireen qaarkood oo markaysa markaa Ah, culamada qaarkood waxbay ka dhigan jireen oo muqbil oo kale waxbay ka akhrisan jireen sheekh ibnu baaz waxbay ka akhrisan jireen mashaayikh kaleoo badanna waxbay ka akhrisan jireen wakada albani waa isku dhedhajin jireen iyagoo culammadii sidaa isugu dhedhajinaya muujisanaya ardaydoodii inay yihiin magaca sharafta le isku magacaabay bilaadkii xurmada lahaa ee wanaagsanaa ay joogaan oo xaramkii ilaahay ay ku sugan yihiin ayaa haddana waxa weeye maqaasid kaleo xun ay lahaayeen markii dambe waa kuwa waxaa ku kacay culammadu waxay fatwoodeen inay khawaarij yihiin bay fatwoodeen sidaas aawadeed waxaa halkaa ka muuqanaysa tasmiyaadka iyo magacawyada haddii aan waaqicu waafiqin inaan lagu kadsoomin oo hadday cidi isku magacawdo yacni marka ahluxadiis ama isku magacawdo salafiya ama isku magacawdo ahluahar yacni laakiin aan waaqicu marka aanu sidiisa u waafiqin oo waxa ay sheegayaan ayna kaga dhabayn yacni tasmiyadaasi waxay u taraysaa ma jirto tasmiyadaasi waxay ka anfacaysaa ma jirto yacni cibrana ma yeelanayso tasmiyadu waayo alcibratu bilxaqaa'iq laa bilasmaa cibrada waxa leh xaqiiqooyinka marka isagaa leh laakiin marka magacyadu markaysaga waxa ma laha magacyadu yani waxawey ma laha laakiin waaqaca iyo markuu qowlku iswaafaqo xaalka caynkaasa markaysaga waxay tahay mid yani markaa fiican oo wanaagsan sharafta la sheegayaana waktiga noocaasa ayay ku dhacaysa waktiga noocaasa ayay ku dhacaysa marka cid haddii wanaag ka muuqdo wanaag hadduu ka muuqdo waxa weeye waa in wanaag lagu maleeyaa batinkiisana wanaag wanaag lagu maleeya laakiin haddii waxa weeye waxa uu sheeganayo iyo markaa wanaagga uu sheeganayo muujisanayo wax khilaafsani hadday ka soo baxaan wax khilaafsani hadday ka soo baxaan oo markaysaga markaa ka warramaya yacni maqaasida xun ee uu leeyahay iyo inxiraafka ku sugan waa inaan lagu kadsoomin waxa uu muujisanayo ama magaca uu sheeganayo waxaa jira dad markaysa markaa waxaa isku magacaabay inay waxa weeye yihiin yacni markaa salafiya oo haddana markaysa markaa fitan iyo bele iyo masaa'ib markaysaga galay waa garan kartaan jazaa'ir kuwii markaysaga fitanka galay waxaa ka mid ahaa qaar markaysa marka aljamaaca asalafiya fi dacwati walqitaal qaar isku magacaabay yacni waxa weeye waxaanay galeen fitan bay markaysa markaa galeen marka waxa weeye tasmiyadaasi waxay anfacaysaa ma jirto hadday ma ruuxa ka muuqato wax markaysaga markaa waafaqsa wax markaa khilaafsan yacni markaa wanaaggii khilaafsani mar hadduu ka muuqdo cibro ma yeelanaayo wanaagna kuma yeelanayo magac wanaagsan oo uu la baxo baabka tobnaad fadlu اlcilmi wاlculamaaءi wاraddu calى man yatanaqasuhum kana wuxuu yahay baabka cilmiga fadligiisa baab ku saabsan weeye cilmigu fadligu leeyahay iyo culamadu fadligay leeyihiin waraddu calaa man yatanaqasuhum wuxuu kaloo baab u yahay caddaynta la caddaynaayo yacni markaa radinta la radinaayo oo hadalkiisa la tuurayo oo la burinayo cidda culammada hoos u dhigayse markaysagaa eh, yasaysa ama nuqsaaminaysa ama hooseyn iyo nuqsaan u nisbaynaysa xadiiska tobnaad can abi dardaa abi dardaa waxaa markaa abu dawuud iyo tirmidi iyo ayr kayrkoodba ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu xaal uu odhanaayo ayaan maqlay man salaka طariiqan ku kastoo qaada oo maro waddo waddadaasoo yabtagii fiihi uu gudihiisa ku doonaayo cilman cilmi sharciya uu ku doonaayo salaka allahu lahu ariiqan ila aljanna sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna ilaahay wuxuu markaa u fudaydiyaa waddo uu jannada ku gelaayo ayuu u fudaydiyaa waddo uu jannada ku gelaayo sahla allahu lahu bihi ariiqa ila aljanna sida kalu macruuf ku yihi yacni alfaadda sheekhu xoogaa kuma dadaalayo marka lafdiga aynu hadda ognahay lafdigan kale ma raajicin inay yani jirto iyo in kale lafdiga aynu ognahay un baynu markaa ku gaabsanayna wa ina almalaaikata latadacu ajnixataha malaa'igtu waxay saaraysaa garbaheeda ayay dhigaysaa ridaa'an liaalib alcilmi raalli ahaansho ay ku raalli tahay daraaddeed bay u dhigaysaa liطaalib اlcilmi ka cilmiga doonaya ee raadinaya ay raalli ka tahay ficilkiisaas wa ina alcaalima layastakfiru lahu caalimka waxaa ilaahay dembi dhaaf u weydiiya man fi الsamaawaati waman fi اlardi cidda cirarka ku sugan dhammaantood waman fi lardi iyo cidda dhulka ku sugan dhammaantood xata alxiitaanu fi lmaa yani marka laga reebo insi iyo jinni waxa ka gaaloobay marka laga reebo yani intii kale ilahay dembi dhaaf bay weydiinayaan ama laga tilmaamayo yani marka saqalaynka laga tago cid alla cidda dhulka ku sugan oo dhan ayaa ilaahay dembi dhaaf weydiinaysa xata alxitaanu Eh, wax kale iska daaye kalluumaduna ilaahay bay u baryayaan caalimka inuu ilaahay u dembi dhaafo kalluumada markaysagaa fi lmaa'i biyaha ku jiraa ilaahay bay u baryayaan wa fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka cilmiga le fadligiisu cala alcaabidi ka cibaadaysanaya fadligu ka leeyahay ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib waa sida dayixu uga mudan yahay xidigaha kale ayaa caalimkuna caabidka ilaahay caabudaya uu uga mudan yahay ina alculamaaa warasatu lanbiyaai culamadu waa kuwii nebiyada dhaxlay ina alambiyaaa lam yuwarisuu dinaaran nebiyadu lam yuwarisuu dadka may dhaxal siin dinaaran dinaar may dhaxal siin walaa dirhaman dirhamna may dhaxal siin bimacnaa dhaxal marka waxa weeye dirham iyo dinaar toonna ugamay tegin laga dhaxlaayo inamaa warasu lcilma wax kalaba maahee dadka waxay dhaxal siiyeen oo dhaxal uga yeeleen laga dhaxlaayo cilmi faman akhada bihi ama faman akhadahu ka cilmigaa qaataa akhada bixadin waafir wuxuu qaatay nasiib weyn ayuu markaa qaatay oo helay rawaahu abu dawuud xadiiska waxaa soo wariyey abu dawuud watirmidiyu baa soo wariyey waصaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibbaanna waa صaxiixiyey wanaqla ibnu xajarin ibnu xajarna wuxuu soo raray can ilxaakimi xaakim wuxuu ka soo raray tasxiixahu saxiixintiisa uu ku saxiixnimo xukminaayo ayuu ka soo raray ou odhanaya xadiisku waa saxiix wa صaxaxahu lalbaniyu yani albanina xadiiska waa saxiixiyey raxima allahu ljamiic wa qaala ibnu xajarin ibnu xajar wuxuu yihi xasanahu xamzat lkinaani xamzat lkinaani baa markaysaga xadiidka taxsiiniyo yihi waa xasan uma qaala dabeedna wuxuu yihi ibnu xajar alcasqalaani lahu shawaahidu yataqawaa biha wuxuu xadiidkani leeyahay shawaahid yani u markhaati kacayso o isku quweynaayo oo ku xoog yeelanaayo yataqawaa biha uu xoog ku yeelanayo ayuu leeyahy marka xadiidku calaa kuli xaal waayo duruq buu leeyahay duruqdaasaa isku xadiidkani wuxuu ka warramayaa fadliga cilmiga sharciga uu leeyahay haddii adilada ay ku soo aroorto aayaadka iyo axaadiista cilmi fadli loo sheegaayo cilmigaa fadliga loo sheegaya waa alcilmu sharci waa cilmiga sharciga weey wuxuu nabigu tilmaamay salى اllahu alayh wasalam ka markaa waxa weeye cilmi waddo uu ku raadinayo ka mara ilaahay wuxuu u fudaydiyaa waddo uu jannada ku gelaayo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku uu ahaa ayay markaa yani marka abaalmarintu tahay waddadii uu cilmiga ku raadinayay waxaa loogu bedelay waddo uu jannada ku gelaayo in loo sahlo waddo uu jannada ku gelaayo in loo sahlo taasna waxay noqonaysaa acmaasha khayrka ah iyo wanaagyaalka uu jannada ku gelayo yani marka in loo sahlo wuxuu kaloo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam malaa'igtu inay garbaheeda marka isagaa u dhigayso yacni marka raalli ahaansha ay taalibu cilmiga ka raalli tahay daraaddeed marka taasna waxay kutusinaysaa fadliga uu leeyahay cilmigu ayay ku tilmaamaysa waxaa kale uu xadiisku sheegayaa in waxa weeye cid alle cidda samaawaadka ku sugan iyo cidda arlada ku sugani inay caalimka ilaahay u baryayaan inuu ilaahay u dembi dhaafo inuu ilaahay u dambi dhaafo inay ilaahay uga baryayaan taasina waxay ku tusinaysaa fadliga uu leeyahay caalimka iyo fadliga uu cilmigu leeyahay bay labadaba ku tilmaamaysa wuxuu kaloo xadiisku sheegay ruuxa caabidkaa iyo ruuxa caalimkaa caalimku inuu fadli badan yahay wuxuuna markaa uga mudan yahay ruuxa caalimka ah iyo ruuxa ah sida xid dayixu sida dayixu xidigaha uga mudan yahay oo kale ayuu caalimku caabidka uga mudan yahi lama odhan fadlu lcaalimi cala alfasiq lama odhan ee waxaa la yidhi fadlu lcaalimi cala alcaabid caabidku inuu fadli leeyahay inu garanaynaa caabidkii ilaahay caabudaya ee fadliga lahaa ayaa waxaa laynoo sheegayaa caalimku inuu kasii fadli badan yahay oo weliba siduu uga fadli badan yahay ay tahay sida dayuxu xidigaha uga mudan oo kale inuu uga mudan yahay riwaayo kale waxaa ku soo aroortay fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam caalimku mudnaanshuhu caabidka ka leeyahay waa sidaan anigu uga mudanahay baa nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam ka idinku hooseeya aan uga mudanahay oo kale ayay caalimkuna caabidka uga mudan yahay fadliga nebiga iyo abubakar udhaxeeya iyadoo abubakar saxaabada ugu fadli badan yahay aad iyo aad buu u wen yahay fadliga marka darajada udhaxaysa marka aad buu uga fadli badan yahay nebigu sala allahu alay slam abubakar haddana ma odrhan fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli cala abi bakr ama cala afdalikum ee wuxuu yihi calaa adnaakum ka idinku hooseeya yani marka idinku darajada hooseeya mudnaanshahan ka mudanahay mudnaansho lamida caalimku caabidka ka mudan yahay taasi waxay ku tilmaamaysaa sida waxa weeye caalimku u fadli badan yahay waxaana loo jeedaa waa caalimka quman ee aan inxiraafin ee aan sharciga taxriifina bedelina ku quman shareecada yacni marka ee sunniga ah ayaa laga tilmaamaya laakiin hadduu markaysaga waxa mubtadic yaho dadka luminaayo yacni fadiilada noocaasa ma yeelanayo fadiilada caynkaasa ma yeelanayo ama uu xaqa qarinaayo yani fadiilada caynkaasa ma yeelanayo waayo waciiddo ayaa soo arooray yani markaa daran ayaa ku soo arooray qarinta cilmiga la qarinayo iyo dheehitaanka xaq iyo baailka la isku dheehayo sababta markaa caalimku u fadli batay waxay tahay nafcigiisa iyo waxtarkiisa mutacadiyo dadka u gudbaaya ruuxa caabidkaana waxtarkiisu nafcigiisu isaguu ku kooban yahay cibaadadiisu isaga ay anfacaysaa isaga ayaa cibaadadiisu anfacaysaa laakiin caalimkani dad buu hanuuninayaa dad buu baadi uga digayaa xaqii buu caddaynayaa khalqi baa ku camal falaya man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili ruuxa khayr cid tusiyana cidda samaysay khayrka ajarka loo qoraayo ajar la mida isagana loo qoraya haddii waxa weeya toban khayf eh, toban toban eh, toban qof haddaad khayrka u tilmaanto toban qof haddaad khayrka tusiso aada u horseeddo ama aada bidca ka soo saarto ama aad marka markaysagaa jahli ka bixiso oo cilmi barto yacni waxay marka markaysagaa yacni cilmigaas ama sababtaada ay ku sameeyaan oo wanaaga adigana in la mida ayaa lagu qoraya haddaad ilaahay dartii arrinkaa u samaynaysa wuxuu kale nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam culammadu waa kuwii nebiyada dhaxlay ina alculamaa warasatu alambiya nebiyaday dhaxleen ahlucilmiga qaarkood sida alcalaamatu bnu lqayim wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa inay culamadu dadka ugu fadli badan yihiin marka nebiyada laga yimaado waayo waa ciddii ugu dhoweyd nebiyada waayo cidda cid dhaxashaa cidda ugu dhow baa dhaxasha marka waxa weeye ruux la dhaxlaayo ruux ka fogi ma dhaxlo dadka ciddii ugu dhoweyd baa dhaxasha iyo haddii la yidhi culammadu waxay dhaxlayaan nebiyada waxay ku tusinaysaa inay nebiyada markaysagaa maqaamaadka iyo darajaadka nebiyada inay dadka ugu dhow yihiin oo iyagu ugu xigaan sidaas aawadeed bay u dhaxleen wuxuu kaloo callaamat ibnu lqayim yidhi siday culammadu cilmiga markaysagaa ay u dhaxleen oo nebiyada uga dhaxleen ayaa xuquuqdii nebiyadu lahaayeenna wax ka miday dhaxleen xuquuqdii nebiyadu lahaayeen oo nebiyada waxa waajib ahaa in waxa weeye la ateeco waxaa waajib ahaa in la jeclaado waxaa waajib ahaa in la ixtiraamo la qadariyo la weyneeyo ayaa waajib ahaa culamadiina sidaas si laeg xuquuqdaa wax ka miday yeelanayaan ma wada yeelanayaan oo taacadooda wax macsiya hadday amraan laguma ateecayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq laakiin waxa weeye haddii kale oo ayna macsi amrin waxaa waajiba ah in la ateeco hatay ahlucilmiga qaarkood ka cabireen طaacat اlculamaa'i afradu min طaacati اlaabaaءi wاlummahaat culamada in la ateecaa daacadoodu waa ka faralnimo badan tahay daacada hooyooyinka iyo aabbayaasha waa ka faralnimo badan tahay marka xuquuqdii nebiyadu lahaayeen wax ka mida iyaguna yeelanayaan oo in waxa weeye la jeclaado waa waajib nebiyada in lala colloobaa yani waxay ahayd markaysagaa diin la-aan culamadana in lala colloobaa waa diin la-aan nebiyada in la jeclaadaa waxay ahayd diin laga diin yeesho ilaahay lagu caabudo culamadana in la jeclaadaa waa diin weeyi maxabat lcaalimi diinu yudaanu biha waa tacali bn abi aalib laga sheegay almuhim masalada noocaasa waxa uu ku sheegaa isagoo aada usii balballaadhinaya kitaabkiisa marka la yahay miftaaxu daari sacaada kitaab lcilmi ciddii u baahan raajacdo nebiyadu dadka may dhaxalsiin siin di dinaar iyo dirhamtoodna may dhaxal siin inaa macshar anbiya la nuurasu ma tarakna fahuwa sadaqa waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam anagu yani ururka nebiyadan gaar yeelayaa baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam nalama dhaxlo waxaanu ka tagnaa waa sadaqo markaa nebiyada adduunyo lagama dhaxlo adduunyo lagama dhaxlo saas aawadeed in culammadii la dhaleeceeyo oo la caayo oo la aflagaadeeyo oo la xaqiro yani oo lala colloobo kullu dalika waxa weeye waa mid marka markaysagaa yani xun weeye waa mid xun oo khatarteeda markaysagaa la weeye lain aqdabtahum laqad aqdabta allah abu bakar markuu waxa weeye saxaabada qaarkood oo hadal uu ku yidhi yacni marka zallo ah ayaa ka soo baxay abubakar markaasaa waxa weeye iyaguna waxay u cadhoonayeen liajli illaah oo maa akhadat suyuufu llahi min caduwi illahi ma akhadaha hadal noocaasay yidhahdeen iyagoo abu sufyaan jeeda markaas sidaama waxaa ka odhanaysaan yani likabiiri qurayshin yani odaygii quraysheed miya ka odhanaysaan buuri yani lisayidi qurayshin quraysh sayidkeedii miyaa ka odhanaysa markaasuu nabiga u sheegay sala allahu alayh wasalam markaasuu nabigu ku uhi lain aqdabtahum laqad aqdabta allah marka almuhim waxaa waajiba culamada in la ixtiraamo oo la qadariyo aan la xaqirin oo la yasin oo aan la aflagaadayn oo aan meel lagaga dhicin waajibku waa saas yadaa weyi anta dadka qaarkood waa aflagaadeeyaan culamada waa dhaleeceeyaan ilaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen yani waa culamaa alxayd wanifaas oo waxa weeye haddii markaa fataawahooda aad eegto xayd iyo nifaas iyo talaaq mooyaane yani ummadda markaysaga masaa-isha yani muhimkaa kama warramayaan ee xayd iyo nifas iyo talaaq bay ka warramayaan waxay doonayaan oo ka rabaan in fitanka iyo balaayada iyo masaa'ibka markaysa marka ay u sharciyeeyaan bay ka rabaan markay tii ka waayeen bay markaysaga dhaleecaynayaan oo aflagaadaynayaan markaasay dhaleecaynayaan oo aflagaadaynayaan marka almuhim culamada in la xaqiro la aflagaadeeyo ama la nuqsaamiyo ama hoos loo dhigo markaysaga ma aha waa in la qadariya la ixtiraama la jeclaadaa yani waxa weeye lana ateecayo la raaca hadday dhacdo markaysa markaa caalim inuu mas'ale ku qaldamo waa in loo cudur daaraa oo waxa weeye laakiin khaladkiisa la tambiihiyaa laakiin usluub wanaagsan lagu tambiihiyaa oo caalimka sunnigaa waxa waajiba in la ixtiraamo ayaa markaysaga waajiba yacni in la dhaleeceeyo markaysaga waxa ma aha waayo caalimka mujtahidka ee khataah laa yudam lama dhaleeceeyo lama dhaleeceeyo waidaa xakama faijtahada fa akhطa'a falahu ajrun hadduu maajuurba markaysaga uu yahay oo aynu ku daninayno daniga qaalibka inuu maajuur yahay oo la ajar siinayo sidee baa loo dhaleecaynaya in la dhaleeceeyo maaha waxayna zallada caalimku laba qolay fitna ku noqotaa qolo waxay fitna ugu noqotaa markaa zallo caalim way iska qallitaan oo waa iska raacaan oo hebel baa yidhi bay yidhaahdaan mar hadduu caalim hebel yidhina waxa weeye waa waa qaadanaya kuwaasi waa ku fitnoobaan oo zalladii bay raacaan qolo labaad baa iyaguna ku fitnowda waxay qolada labaad ay ku fitnowdaana waxay tahay zalladii ama simbiririxadii ama khata caalimka ku dhacay ee ijtihaadka ugu dhacay ayaa qolo kalena doontaa inay ku dhaleecayso oo ku caydo kuwaasina iyaguna waxa weye waa ku waa ku simbiririxdeen meesha waa ku labada markaa qolaba fitnay ku noqotaa marka labadaba waa in la iska ilaaliya khata hadduu khata yahay waa in la tambiihiyaa laakiin usluub wanaagsan waa in loo tambiihiya loo baraarujiya caalimkana waa in la ixtiraamaya o la qadariya waayo markaysaga waan yani ruux kasta ama caalim kasta yani waxa weeye khata iyo sawaab waa ka suuragal inuu khataana waa dhici karta alcilmu qabla alcamali wاdacwa yani baabkan waxa uu isaguna ku saabsan yahay cilmiga yani marka la camal falo cilmiga marka la aqoon yeesho qabla alcamali falka ka hor in la aqoon yeesho iyo wadacwati dacwada ka hor in aqoon la yeesho cilmi iyo aqoon marka la yeesho bimacnaa inta aanad camal falin waa inaad u aqoon yeelataa diintaadii inta aanad dacwo dad ugu yeedhin waa inaad diintaadii u aqoon yeelataa waman lam yabda' bihi kaan ku bilaabin cilmiga afsada aksara mima yuslixu wuxuu kharibayaa fasahaadinayaa intuu wanaajinaayo wax ka fara badan ayuu kharibayaa cumar bn cabdilcaziiz wakayruhu baa waxay yidhaahdeen taabicigii la odhan jiray alkhaliifatu alkhaamis man camila calaa gayri cilmin kana mima yufsidu aksara mima yuslix ruuxa ku camalfala cilmi la'aan intuu fasahaadinayo ee kharibayaa ka fara badan intuu hagaajinayo xadiiska koob iyo tobnaad can cabdillaahi bn camr bn alcaas radia allahu tacaala canhu canhumaa in la yidhahdaa fiican radia allahu tacaala canhuma waayo isaga iyo aabihiiba waa laba saxaabi qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay buu yihi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam xaal uu odhanaayey ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan ilaahay cilmiga qaban maayo intizaacan siibis daraaddeed u qaban maayo ama intizaacan yani markaa siibis ma qabanaayo waa masdarun min gayri lafdi yani qacadtu juluusan oo kale masdaru min hayri lafdi marka qabdan halkii laga odhan lahaaba intizaacan la yidhi ilaahay cilmiga ma qabanaayo yacni siibis ama qabasho qaban maayo qabashadaasoo yantazichu uu ka soo siibaayo min alcibaadi addoommada walakin yaqbidu alcilma ha yeeshee cilmiga waa qabanaya wuxuu ku qabanayaa biqabdi alculamaai culamada inuu qabto oo ayuu ku qabanaya oo bimacnaa culamadii ay dhintaan xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa aanu ilaahay ka baaqi yeelaynin wuxuu qabanayaa ilaa aanu ilaahay ka reebaynin caaliman caalim aanu reebayn ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan marka aanu caalim reebin oo culammadii ay wada dhammaato ittakhada annaasu dadku waxay ka yeeshaan ru'uusan madax waxay ka yeeshaan cilmigii uga madaxa juhaalan kuwa wax ma garataan waxba garanayn oo aan cilmigii markaa garanayn fasu'iluu waa la weydiiyaa fa aftaw way fatwoodaanoo waa jawaabaan bigayri cilmin cilmi la'aan bay ku jawaabaan ama xaal ay cilmi la'aan ku dheehan yihiin bay jawaabaan fadalluu waa lumaan wa adalluu dadkana waa lumiyaan waa habaabiyaan rawahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa markaas soo wariyey xadiidkanna waxa uu inoo sheegayaa inuu nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay sida uu cilmiga ku qabanaayo ilaahay siduu cilmiga ku qabanaya inay tahay culamada inuu dilo oo culamadii ay dhammaato oo marka culamo la waayo qaran culamo ahayn laakiin culamadii u muuqaal eg oo laga yaabo dharkoodii iyo muuqaalkoodii oo kale inay leeyihiin oo kutubihiina ay sitaan oo markaa hugii culamada ay xidhan yihiin laakiin aqoon aynay cilmigii iyo sharcigii aynay ulahayn kuwa caynkaasa ayaa culamo laga dhigtaa yacni ruuxa idinka fadhiistay wuxuun haylaha saarsaar miyaa la odhan jiray yacni waxa weeye marka culamadii la waayo yacni markaa qaar culamadii shabaho aan culamo ahayn baa culamo laga dhiganaya dabeedna iyagii baa wax la moodayaayo masaa-ishii la weydiinayaa oo iyagii loo soo noqonayaa marka masaa-ishii la weydiiyana way jawaabayaan waxay ku jawaabayaan ra'yigoodiiyo sida iyaga la tahay xadiidkani wuxuu sheegayaa cilmi la bay ku jawaabayaan riwaayo kaloo xadiiska ka mida oo bukhaari iyo muslim ku sugan ba waxay sheegaysaa fa aftaw bira'yihim waxay ku fatwoodaanoo ku jawaabaan marka wax la weydiiyo ra'yigooda iyo sida iyaga la tahay maskax ahaan siday la tahay bay ku jawaabaan fadalluu waadalluu iyagiina waa habaabaana waa lumaan dadkana waa lumiyaan marka taas waxay ku tusinaysaa in waxa weeye ruuxa aan cilmiga lahayni inuu masaa-isha ka jawaabo inaynay ahayn hadduu ka jawaabana inuu markaysaga wax luminaayo inuu wax luminaayo niyo wanaagsan inuu leeyahay kuma filla niyo wanaagsan inuu leeyahay o isleeyahay wax hagaaji waxba tari mayso waayo dadka labaa loo qaybiyey qolo cilmi lehoo marka iyaga la yidhi wax weydiiya waajibkooduna ay tahay inay caddeeyaan fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun kuwa waajibkoodu waa maxay waa bayaan waa caddayn waa xaqa inayna qarin iyo kuwo waajibkoodu yahay inay dadka wax su'aalaan inay culammada su'aalaan oo iyagan markaa la yidhi fas'aluu ahla dikri lama odhan idinku baxsiya yacni waxa weeye lama odhan idinku marka isaga baxsiya hadduu is yidhahdo isagaan cilmi lahayn oo aalib sagiira masaa-isha kutubta ka baadha hadduu is yidhaahdo dee waxaa laga yaabaa si qalada inuu ufahmo si qalada inuu u fahmo ayaa dhici karta ee masaa-ishu waxay u baahan tahay in waxa weye culama ka fatwooto ayay marka isaga u baahantahy inay culama ka fatwooto ayay u baahan tahay masaa-isha marka markaisagaa suuro suuro lagu shabahayo la odhanayo masaladaasaa kitaabka ku qoran masaladanna waa mas'alo la mida oo way shabahdaa waa uga qiyaas qaadanayaan qiyaasku waa ijtihaad inama alqiyaasu yani marka waxa weya alijtihaadu walqiyaas waa ka imaamu shaafici yidhi ijtihaadkuba waa qiyaaska marka waxa weeye yani waxyaalaha aadka loogu qaldamay ka mid tahay waxyaalaha aadka loogu qaldamo ayay ka mid tahay marka waxyaalaha ijtihaadka ugu adag baa qiyaasku ka mid yahay sidaas aawadeed ruux markuu qiyaasanayo oo masale masale uga qiyaasanayo ha ogaado inuu ijtihaadayo marka hadduu isu qabo inuu markaa xaddulijtihaad aanu gaadhin hadduu og yahay waa inuu markaysaga ka gaabsadaa aanu markaysa marka arrinka noocaas oo kalea ah marka waa inaanu gelin waa inu ka gaabsadaa marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa ruuxu yacni inta aanu camal falin ama aanu markaysaga dacwo dadka ugu yeedhin waa inuu isagu marka hore u aqoon yeeshaa markaysa markaa sharcigii oo u bartaayo aqoon u yeeshaa alcilmu qabla alqawli walcamal waa ka bukhaari saxiixiisa ku baabaysta marka waxa weeye taas yadaa waa in la yimaadaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk